igu yidhi yaa cabdullaahi bni camrin cabdullaahi bni camrinow inaka latasuumu اdahra wataquumu اlleyl sidaa la sheegay ama aad ku dhaaratay inaka adugu latasuumu dahra sanadkao dhan baad soontaa wataquumu leyl habeenkana waad istaagtaa sanadkao dhanna waxaa loo jeeda ruux intuu asagu nool yahay intaad adugu nooshay baa laga hadlahayaa wainaka adugu idaa facalta daalika sidaa haddaad yeesho xajamat lahu lcayn xajamad lahu lcayn ishaa la guri xajamad lahu lcayn ishu way guraysaa bimacnaa way daali markay ishu nasan weydo oo hadhi habeenba soo jeedo ood indhaha taagto oo indhuhu way gurayaan way baaba'ayaan god bay galayaan gelayaan wanahakad wayna daciifaysa way baaba'aysaa ishaadu way guraysaa wayna daali oo way tabarbeeli laa saama ma soomin man saama alabada weligii ninkii soomay uun soon daysta soonkiisu soon jira ma aha sowmu alaati ayaam min ashahri sowmu shahri kullihi nabigu wuxuu ihi calayh isalaat wasalaam sowmu alaaa ayaamin saddex maalmood soonkood min ashahri bisha laga soomo sowmu shahri kullihi biso dhanoo la soomay wey bishoo dhan oo la soomay waxaa la tooa oo la mid a adoo bil walba ka sooma saddex maalmood qultu waxaan idhi fa innii utiiqu akara min dalik riwaayadka ay soo marteen xalay afdala min dalik ayay ahayd marka asyada iyo akarun baa lagu fasirahayaa waxaa fadliga badan nabigaa sheegahaye saxaabigu ma sheegayo fa innii anugu utiiqu waxaan awoodaa agara wax ka badan min dalika saddexdaa maalmood qaala nabigu wuxuu yidhi fasum sawma daawuuda mar hadday sidaa tahay nabiyullahi daawud soonkiisu soon nebi daawuud muxuu samayn jiray kaana yasuumu yowman maalin buu soomi jiray wayufturu yowman maalina waa afuri jiray walaa yafiru mana carari jiro ma baqan jirin idaa laaqa markuu cadowa la kulmo waxadaanaahu abu quraybin maxamed bnu اlcalaa qaala xadaana bnu bashrin maxamed bashir alcabdi can miscar bni kidaama alhilaali xadaana xabiib ibn abi haabit haddaad soo maraysaan albasri bihada اlisnaad sanadka hadda aad soo marteen can abi shaacir cafwan abicabaas الشhaacir can cabdاlah bn camr bn caasim qaal qaala wuxuuna yidhi wadaadkan dambe miscar ah fii riwaayati can xabiib wuxuu yidhi waa nafihat الnafsu naftu waa daalaysa nafihat nafti baa daalayso noogaysa nafyaad ay cayad weeye ay habsoomi ama way noogi ama way daali yacni naftu haddaan loo nasinin oon saaca bisaaca looga dhigin oo maalinkana soon loo daayo habeenkiina salaatulili hurdala'aan loo daayo way daalo way noogaysa وxadثna abu bkr بن abi شhaybta qاl xadثna بن cuyaynaةa abu mحamed عan cmr بn dinar الmki can abi الcabaas asaa bn faruuq almaki ninka shaacirka ah weeye can cabdillahi bni camr caasin qaal qaala lii rasuulu اllahi sal lay slam alam uhbar miyaan la ii sheegin annaka adugu taquumu leyla habeenkoo dhan inaad soo jeedo salaad u taagan tahay watasuumu nahaara dharaarto dhanna aad soonto qultu inii afcalu dalika nabi allow arrinkaa waan yeelaa waana ku dhaartayba qaala nabigu wuxuu ihi fainaka adugu idaa facalta caynaaka indhahaadaa gurayoo daalaya wanafyahat nafsuka naftoodana way habsoomaysaa licaynika xaqun ishaadu xaq bay kugu leedahay walinafsika naftaadana xaqun xaq bay yaa u ahaaday waliahlika reerkaada iyo carruurtaadana xaqun xaq baa u ahaaday xaqa asaga ee badan iyo soo jeedkaada joogtada ah iyo salaatuleylkaada joogtada ah, iyo soomkaada joogtada ah iyo xuquuqdaa isma keenayaan buu nabigu leehay abiicat lbashar baa sidaa ah marka xukumku waa xukm mucalal ah nahyigu waa nahyi mucalala bimaslaxatin sharciya in laga tallaabsadana aysan fiicnayn qum habeenkii toosoo soo jeed qom yani bacd alleyl habeenkii barki toos wa wanam bacdahu barhkiina seexo wa sum bacda ayaami shahri maalmaha bisha maalmaheeda wax ka soon wa aftir xaggana afur وxadana abubakr بn abi shaybata wزo bn xarb abu khaymة النasaaءi xadiiu inta badan abubakr ka qaadanaya imaamku fii musanafihi aw fii musnadihi qaalibanna waa fii musanafihi wixii aad weydana amaalidiisii iyo ajzaadiisii iyo musnadkiisuu ku keenaa way yeertahay xadiiu muslim ka qaatay abubakr cabdulahi bn muxamed maxamed bn cabdilah iyo inaad ka weydo musanafkiisa iyo musnadkiisa way yeertahay qaal زhayr wuxuu yidhi xadaanaa sufyaan bnu cuyaynata ayuu yidhi can camr bn dinaar almaki riwaayada horena waxay soo ahayd can camrin oo lama nisbayn camr bnu dinaar can camr bni aws yani camr bni abi aws aلثaqafi waa taabici kabiira w ninkan camr ibni aws haddaad u qadato waa saxaabi laakiin camr ibni abi aws aلثaqafi baa loo jeedaa oo nin taabici ah can camr bn abi ws aaqafi can cabdilaahi bni camrin qaal qaala rasul lah sal l slm ina axaba asiyaam soon sunnaa midka loogu jecel yahay ila allahi alla weyna agtiisa siyaamu daawuuda nebi daawuud soonkiisi weeye soon sunno oo la soomo midkuu ilaahay ugu jecel yahay waxaa weeye soomkii nebiyulaahi daawuud wa axabu asalaata ila allah salaad sunno oo la tukado miduu rabbi ugu jecel yahayna salaatu daawuuda nebi daawuud salaadiisi weeye kaana yanaamu nisfa alleyl habeenkii niskiibuu seexan jiray wayaquumu wuxuu toosi jiroo tukan jiray uluahu habeenka saddex meelood meel wa yanaamu wuxuu seexan jiray sudusahu lix meelood meel buu seexan jiray wa kaana yasuumu yowman xagga soomkana maalin buu soomi jiray wayuftiru yowma sidaasuu ku waday habeenka niskiisu seexan jiro niskoor lix saac de la seexdaa inta la soo jeeda mooye kadibna ululeyla wuu tukan jiray ululeyla waa aar saacadood wey afar saacadood buu soo jeedi jiray ila waa labaiyo saacadood ulukiisu waa aar afar saac buu soo jeedi jiray kadibna suduskiisuna waa laba saaco dambe laba saacna wuu seexan jiray marka qaabkuu u soo jeedi jiray ma lasku hayaayo lixda saace horuu seexan jiray kadibna wuxuu soo kici jiray kowda iyo labada iyo saddexda iyo afarta afartaasuu tukan jiray kadibna labada dambe saacee dambena wuu seexan jiray miya mise waxaa loo jeedaa isku celcelis nis hore iyo ulu nis dambaa ah iyo laba saacoo ku dhex jirta qaybta dambe hadday doonto dhexda ha gasho bimacnaa maalan habeenka niskii buu oo lix saaca ah. kadibna kowda iyo sideeduu tukanaya labo saacoo ah saddexdii afartana wuu seexanaya wuxuuna soo jeedayaa labada dambeed fajarka tukataa marka marka la soo waa maxay habeenkii niskiina wuu seexday ulukiina wuu tukaday haddana suduskiina wuu seexday oo qolyaha sidaa o waxay leeyihiin haddee salaada fajar subaxda way tukan jireen ambiyada hore ummado badan baa lagu waajib yeelay haddii la yidhaahdo habeenkii lix saacdee hore wuu seexan jiray afarta dhexe oo uludkaana oo ulu leyl akhiirna wuu soo jeedi jiray labada dambe suduskaana wuu seexan jiray salaadisba xaggay ka baxday xaggee aaday wadaadaha qaabka u arkay ayib salaadisba xilliga inag inoo gasho inay u geli jirto horta waa in lasoo caddeeyo bay u baahan tahay ayib salaaddasu waxay ku ahaydna inay teennoo kale ahayd oy ku wakhti ahayd waa in la soo caddeeyo ragcatayn umbaa la sheegay salaad fajr ba waajib ku ahayd meel lagu sheegay lama hayay leeyihiin almuhim waa habeen qaabka ah. waa maxay lix saacoo hadee hore oo nasashadii shuqulkii iyo hawlihii adduunyada iyo maanta wixii xarba la soo galay iyo dagaal iyo safar iyo socdaal laga nasto ood afar saacoo dambena tukato adoo nashaad ah afar saac waxaad qabsan weyda oo habeen ah oon cidno aysan qalindhow iyo dhantaalid kugu haynin iyo qas kugu haynin waxaad qaban weyda maalin qaban mayse laba saaco habeen lix saaco maalinkay ka khayr badan tahay kadib afartaa saac ee qur-aan iyo tahajud iyo salaatuleyl iyo qiyaamna waa lagu daalaya xoogu nasashay rabtaa labadaa saacee dambe ruuxa seexda xalay inuu soo jeeda lama garto daaway ka tahay haddaad nis hore seexato ood siddeed saac ama sagaal saac soo kacdo oo ilaa fajarka aad soo jeedo ood sidaa ku tukato nin walboo ku fiiriya xalay inaad soo jeedo wuu garanaya laakiin markaad soo jeedkii xali afarta saaca ah, aad ku dakharta laba saac oo aad yar seexato ama saacadba indhaha guudsato lagu fahmi maayo wejigaadu waa dhalaalahaya ishaadu waa fuul idan riyaha iyo sumcada waxyaabaa lagaga badbaday ka midta inaad saliid iyo barsato ishabayso tirado xali ma soo jeedin aad camirato waxaa kaaga filan in jidhkaada laga garto laba saac aad nasato yani nebi daawud qaabku tukan jira ama soo jeedi jiray waa qaab aad iyo aad u qiimo badan aadamahuna wax yar mooyeen inta kale aan karayn inay iska jeefaan oo dafuufaan sida dameerka iyo inay caawo soo taagnaadaan labadoan bay awoodaan ayib marka sidaa ha la yeelo waxadaanii muxamed bnu raafic alqushayri qaala abu bakar asaguna xadaana cabdrasaq bn hamaam asanca abu bakar ahbarna ibnu jurayj cabdilmalik ahbaranii camr bnu dinaar ibnu jurayj ba hadda wuxuu mutaabacaynaya saaxiibkii sufyaan sufyaan inkastoo sufyaan can camr marka hore u sii maray abilcabaas ka wari haddana can camr bn aws athaqafi ka wari dhimala أن cمر بن أوس بن أبي أوس الثقفي أخبره عن عبد الله بن عم عاaص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الصيام إلى الله أحب الصيام إلى الله عند الجمهور waxaa weeye soonka muطلقa ah soonka sunnada mulaqa ah sunnada mulaqa bimacnaa sunnada aan la qaydin ee la dabrin ee sharcigu bardhabin adigu aad iska soomayso ee bil walba aad ka maagaysaa laga hadlaaya amaa maalmaha cayiman sida soonka maalinka carafo ee soonka cashuuraa khamiis iyo isniinta ayaamulbiidka maalmaha goonida loo magacaabay sida rawaatibto kale ah ayuu kuma jiraan bay jumhuurtu leeyihin axabu siyaami ila allahi waa asiyaam almuطlaq een qayd lahayn een dabar lahayn een fadli gooniha ku soo aroorin baa loo jeedaa bay waana macno saxiixa siyaamu daawuuda nabilah duu soonkiisi wey kaana yasuumu nisfa dahri sanadka barhkii buu soomi jiray maxaa yeele haddaad maalina soonto maalina afurto lix bilood baad marka soon ku qaadanaysaa lix biloodna afur baad ku qaadan wa axabu salaati ila allahi salaatu daawuuda salaadanna waa asalaat almulaqa waa sunatu taawuci اlmulaq wa atanaful almulaq waa sunnooyinka salaada ee mulaqe aan la qaydin een cayinayn ee wakhtiga mucayanka aan lahayn een fadi gooni ku soo aroorin wey sida rawaatibto kale sunnooyinka marka salaada mucayanada ee watiga waa rawaatibta ka horay salaadahoo kale ama ka dambaysa salaada gooni ah jira oo sunnooyin oo kuwan ka fadli badan bay leeyihin kaana yarqudu shatra alleyl habeenka niskii buu seexan jiray isku celcelis labayo tobankaas saacadood habeenka lix kamid mida wuu jiray afar ka midana wuu tukan jiray salaada kadibna laba saaca yuu tukan jiray uma yaquumu markaasuu toosi jiray uma yarqudu aakhirahu riwaayadan marka caddaynaysa wuu toosi oo afartii saac buu qaadanaya aakhirkana waa ka seexanaya lixda saaci uu seexan jiray inay awala leyl tahayna riwaayad kale aad ku soo martay fi kitaab الsalaa wayna soo noqon doonta yaquumu ulu اleyl yaquumu wuxuu toosi jiray ulu اleyl habeenka uludkiibuu toosi jiray bimacnaa tukan jira oo istaagi jiray qiyaam ku qaadan jiray afar saac bacda shaطrihi ay bacda nisfi اleyl habeenku markuu kala barhmo kadib ayuu afartaa soo jeedi jiray sharigiisaana wuu seexan jiray hore qaala wuxuu yidhi wadaadkii ibnu jurayj ahaa qultu waxaan ku licammi dinaar waxaan ku idhi camru bnu aws kaana yaquul maca bnu awsoo sheekhadaa odhan jiray yaquumu ulu alleyli bacda shatrihi qaala wuxuu yidhi nacam haa sheekhaygaa odhan jiray yacni riwaayadan dambe ibnu jurayj waxay caddaynaysaa in idraaj uu ku jiro riwaayadii hore inuu idraaj ku jiro ayay caddaynaysaa tan dambe yaquumu ululeyl bacda shatrihina ay tahay min kalaami camr bni aws ibni abi aws athaqafi macnahaas waa muxtamil waxaa kaloo muxtamilah in la yidhahdaa qowlku waa maxay asagaa warin jiray macaamibni aws baa warin jiray oo ka warin jiray can cabdillahi bni camr bni caas can rasuuli illaah ana daawuud calayhi الsalaaة wasalaam kaana yarqudu shatra اlleyl wayaquumu uluahu wayarqudu aakhirah labada ixtimaalba waa waarid labada ixtimaal mid la rajixi karo ma jiro xaafadku yidhi kun hal boqol soddon iyo kow xadiidka markuu sharxaayo ka fiiriya bukhaari fatxubaariga lafdigan dambe ee macamna aws baa odhan jiray يقوم ثلث الليل بعد شطره camrna uu ku jawaabay nacam waa ixtimaal inay mudraj tahay oy tahay min kalaami camrna aws faqad waxaa kaloo muxtamil ah inay tahay min kalaami rasuuli اllahi sal lay slam oo cabdulah bn camr as uu warinayo camna awsna wuxuu u sheegay riwaayatan riwaayatan laa tafaquhan riwaayatan labadaba keen rajaxayna midku asalku xoojinayo alaslu maa warada fii nas اlxadiiثi fii anaaya اlxadiiثi inuu yahay annahu min kalaami اlmarwiyi canhu oo nabi maxamed calayh الsalaaة wasalaam saasaa asal asalkaasaa xoojinaya xadaثna yaxya bnu yaxya qaal ahbarana khaalid bn cabdillaah can khaalid ibn mihiraan khaalid alxadaa can abi qilaama cabdullah bn zayd qaal wuxuu ihi wadaadkaas abuqilaaba ahbarnii abulmaliix wasmuhu caamir alhudali caamir iyo usaama ibnu zayd iyo zayd ibnu usaama inta waa lasdaba maryahay caamir unkuda caamir ibnu usaama qaala wuxuu yidhi abulmaliix dakhaltu waxaan galay maca abiika aabbaha la jirankiisa waxaan u galay calaa cabdilaahi bni camr bni caas baan u galay abulmaliix ba wuxuu leeyahay abuqilaabow aniga iyo aabbahaa abuqilaaba aabbihii oo zayd ibni camrin ah abuqilaaba waa cabdulahi bnu zayd aabbihiina waa zayd bni camrin aljarmi wadaadka abulmaliix ahaa ya wuxuu leeyahy abuqilaabow xadiidka hadda adigu iga qadanaysaa laakiin aniya aabbahabaa israacnay dahaltu calaa cabdilaahi bni camrin caas baan u galay maca abiika aabbaha la jirankiiso zayd ibni camrin aljarmi faxadaanaa wuxuu noo sheegay cabdulaahi aniya aabbaha uu noo sheegay ana rasu rasuulka ilahi dukira lahu in loo sheega sawmii soomkayga fa dakhala calaya nabiga ii soo galay ka xalaad soo maxay ahaayeen in nabiga uu iisoo farindiro markaan u tagoon la kulmay iyo in hee in uu isoo farindiray inaan anugu u tegay riwaayaadka waxay ahayn waa shaku raawi sawaabka waa maxay markuu nabigu hawsha oo aabbihii camna uu dacweeyey nabigaa raadsaday cabdulaahi oo gurigiisa ugu tegay fadahla calaya nabigaa iisoo gala calayh salaat wasalaam faalqaytu lahu waxaa nabiga u turon u dhigay wisaadatan barkin oo min adamin idiin laga sameeyey xashwaha cufkeeduna uu yahay liifun alga uu yahay warka inaad fahanteen bay tahay barkiin laga sameeye suuf iyo codba iyo baalkan joodariga iyo faraashka isbuunjahan idinku aad ku ma aha waa barkin qaninaf ah laakiin xilligaas de wixii la hayo wey fa waxaan u dhigay lahu lirasuul ikraaman lahu nabigaa soo booqday gurigiisa soo galay hadde meel fiican inuu fadhiisiyuu rabaa wisaadatan barkin baa nabiga u dhigay idinku fadhi carbeed iyo kuraas ba waa kursigu hayo weeyahad min adabin idiin laga sameeye maqaar saan baa laga sameeyey dahaadhkeeda iyo wax ku cuban yahay ma ah maryahan jiljilcisan iyo alaabtan daabacan xariirta gacantiisuna aad moodayso marka la taabsiiyo in la taabana dhogor bakayla in la taabanayo waxa korkiisa la taabto bakayla ugu sibixsan baa show yaanyuurtaba ka sii daran baan u malay ma jira miya aduu yaanyuur ma taqaanid dhib ma laha xashwhaa waxa gudaha loo geli xashw waa maxay ade galka galka iyo harqadda maxaa gudaha laga geliya waxaa gudaha laga gelinayaa idinku hadda suuf iyo cudbi iyo sbuunji waxbaad gelisaan xashwa waxa lagu cubay wuxuu ahaa liifun algayna dhihi jirin algaduna waa baal u eg baal xaskusho u eg oo balbaldhaaran oon aan irbad iyo wax kumudayo weyn aan lahayn ah, marka algey iyo calgey iyo cayn akhriya kuwa alif akhriya inta way way ka baxda wadadan dheere markaad gaarisu socotaan waddaday ku taalla iyadoo fiifiiqan dhaga balbalaaran bay leedahay waa xaskul silloon intii la guro yaa la qurmiyaa kadibna dufteeda iyo cawskeedaasaa lagu guraa firaashana laga dhigan jiray sida reer koonfureedku qumbaha qumbaha qolofkiisa oga dhigtaan firaashyay ka dhigtaan reer hoose iyo shabeelada dhexe weydiiye iyo jubboongi waa saas wey geedkan qumbahaasu ma taqaanaan ay baarka u isagaa laftigiisa waxaa laga samaystaa firaashaa laga samaysta idan xashwuhaa waxa lagu cudo muxuu ahaa liifun wuxuu ahaa waxaad moodo un markaa furaashun loo arkaayo fajalasa cala nabigu barkintuu iska riixayba tawaaducan tawaaducan fajalasa cala alardi dhulku nabigu iska fadhiistay dhulkiibuu iska fadhiistay waxbaa isdhiibin barkinna ma iska fadhiiso wasaarat اlwisaadatu barkinta waxay noqotay baynii aniga ah, inta ka dhaxaysa waa baynahu rasuulka inta ka dhexaysa barkinta baa noo dhexaysa n aggaasaan ka fadhiyey nabiguna dhankan ka fadhiyay marka barkinta baa noo dhaxaysaba faqaala lii wuxuu igu yidhi idan taas waxaa marka laga qaadanaya qofkii aad soo booqatood u timid wuxuu kugu ikraamay inaad mararka qaarkood iska diidi karta duusan dhibsanayn kursigu ku fadhiisa maya dhulkaan iska fadhiisan baad dhihi karta may halkan may xag kalaan iska fadhiisa inaan xumaana aysan ahayn haddii markaa aan wax dhaawaca qalbigiisu uusan gaadhayn nabigu wuxuu idhi amaa yakfiika miyuusan kugu filan cabdulaahiyow min kulli shahrin bil walba alaau ayaamin saddex beri miyuusan kaaga qultu yaa rasuul nabi allo waxaa idhi buu idhi way ugu filan laakiin intaa wax ka badan baan awoodaa qaala wuxuu idhi hamsan qultu yaa rasuul nabi allow ii kordhi weeye ziyaadadii aad soo wax ka badan baan awoodaa faqaala wuxuu ihi sabcan todomiyanka ugu fillayn qultu yaa rasuul allah nabi allow wax ka badan baan awoodaa qaala tiscan sagaal miyanka ugu fillayn qultu yaa rasuul allah nabi allow ii kordhi qaala axada cashara koo iyo toban qultu yaa rasuul allah faqaala wuxuu yidhi sawma fowqa sawmi daawud wax ka fadla badan baan awoodaa wax ka weyn baan awoodaa nabi wuxuu ihi oo mutlaqa oo ka sarreeya oo ka qiimo badan soonkii nebi daawud ma jiree fadhiiso laa sawma soom ma jiro fowqa sawmi daawuuda nebi daawud soonkiisii ka sarreeyo oo ka qiimo badan shatru dahri sanadka niskii weeye siyaamu yowmin wa iftaaru yowm maalin la afuro maalin la somo wey soon ka fiicanna ma jiro ee sidaa yeel وxadثna abubكر بن abi شhaybة qال xadثna غundr محamed can شhucبة بن xajاaج xa وxadثna محamed بن مثنى abu muسى xadaana muxamed bnu jacfar hundarkii haddaadda marayseen weeye xadaana shucba can ziyaad ibni fayaad alkhusaaci qaala wuxuu ihi samictu abaa ciyaad baan maqlay wasmuhu camr bn اlswad alcansi marka waa mashhuur bikunyati abaa ciyaadku camr bn aswad can cabdillaahi bni camr duruqdii xadiidkii cabdillaahi bni camr bn caas buu aad oogu dhaxayaa muslim oo waxba uusan ka tegayn أن rasul s qaala la wuxuu ku yidhi sum yowman maalin som walaka ajru maa baqiya sagaalkii hadhayna ajirkeedii baad leedahay alayna soo marid walaka ajru tiscatin xalayna soo maray riwaayadaas hal maalin soon sagaalkii maalmood ajirkood waa lagu siinaya maxaa halkii xasano waxaa la lalaabaa oo la laba jibaaraa toban jeer qaal wuxuu nabi allow inii utiiqu akara min dalia waxaan awoodaa hawshaa wax ka badan baan awoodaa qaala sum yowmayni laba maalmood soon walaka ajru maa baqiya wixii soo hadhay ajirkiisina waad leedahay oo haddaad laba maalmood soonto maxaa ka dhiman tobankii sideed maalmood sideedda ajirkeedi baad leedahay sidaas waa daahirka wey laakiin macnuhu wuxuu keenayaa markii lagu laabto qaacidadii ahayd in xasanaadka la laabayo toban jeer xasano walba inay labaatan noqoto sum yowmayni laba maalmood soon walaka hmm, ajru maa baqiya wixii hadhay ajarkiisi baa ku ahaado hadda labaatan beri ila maalin wuxuu dhigmahayaa toban buu dhigmahayaa bishii saasay ku tagtay qaala wuxuu idhi innii utiiqu waxaan awoodaa akara min dalika intaa wax ka badan baa nabi allow awoodaa qaala sum alaaa ayaamin saddex maalmood sood walaka waxaa ku ahday ajru maa baqiya wixii hadha ajirkiisi baad leedahay saddex maalmood soon oo kadibna soddonkii beri baa lagu qoray ile maalin walba toban buu ku aadahayaa qaala innii utiiqu akara min dalika nabi allow waxaan awoodaa intaa wax ka badan baan awoodaa qaala sum arbacata ayaamin afar maalmood sood walaka ajru maa baqiya afar maalmood soon waxaad leedahay in bishii lagaa siiyo afartan maalmood ajirkood lagaa siiyo ama laiskugu kaaceliyo bishii wax ka badan baan lagu siinin qaala wuxuu ihi inuu utiiqa min dalika qaala sawmu sum afdala siyaami cinda allah mar hadday tahay ood waxbaan ka badan baan awooda leedahay ooda maalin iyo laba maalmood iyo saddex maalmood aadan ku joogsanaynin waxaad soontaa soon sunnoo la soomo midka ugu khayr badan ee ugu fadli badan sum soom afdala siyaami soonka u wanaagsan ama u qiimo badan cinda allahi alla agti cinda allah alla agti waa maxay waa sawmu daawuuda calayhi الsalaatu wasalaam waa soonka nebi daawuud kaana yasuumu yowman wayuftiru yowma maalinna wuu soomi jiray maalinna wuu afuri jiray idan meel laga mara ma laha sawmu dahri badan iyo in maalmo kale la sraaciya waa isku dhammaatay soon sunno oo sunna mutlaqa ah oo soonka nebi daawud ka khayr badan nabigu ma jiruu taagan yahay calayh isalaat wasalaam waxadaanii zuhay bni xarbin wa muxamed bn xaatim bn maymuun jamiican si wada jira labada wadaad can ibni mahdiyin cabdiraxmaan qaala zuhayr asu wuxuu ihi fii riwaayatii xadaana cabdiraxmaan bn mahdiy almarwasi xadaana saliim ibnu xayaan saliimna keligii baa ku jira in badan baynu soo marray saliim nin la yidhaahdo asaga keliya ku jira wixii kaleed martaan fii saxii muslim waa sulaym waa sulaym xadaana saciid ibnu miina abulwaliid almaki qaala qaala cabdullahi bni camr wuxuu yidhi qaal lii rasuul اllah yaa cabdullahi bni camrin balaqnii waxay soo gaadhay annaka tasuumu الnahaara wa taquumu اlleyl inaad maalinkiina soonto habeenkiina aad taagantaad soo jeeddaa la ii sheegay falaa tafcal ha yeelin sidaa kuma fiicne ha yeelin faina lijasadika calayka xadan jidhkaadu xaq buu kugu leeyahay naf waa la dhibaa bihadal sax ma aha naftu waa la rartaa waana loo naxariistaa ushii wuxuu sufyaan athawri waagu martiyey cabdirasaaq lagu cararhaye abu jacfar masuud daba taagnaa yuu yman u cararay sufyaan athawri cabdirasaaq in badan ismaysan aqoonin laakiin nin walba nin kale warkiisa waa hayay nin imaama oo faqiiha oo caabida oo zaahida oo micdu intaa la eg tahay oo shay walboo khayr lambarkow ah ayuu cabdirasaaq helhaya warkaasuu ka helaya sufyaan athawri abu cabdillaahi thawri waagii dambaa samcaa yuu martiya isagoo ka cararhaya dowladdii ree bn cabaasee imtixaanka ahayd awaalkeeda hore waa seebtooda rahaq baa ku jiray reer banu umaya dhaqankoodii bay intay dabagaleen bay ninkii hadal celiya madaxa qaadi jireen khaasna abu jacfari ninkii ka horreeya safaaxaaba say dooni baa noqotee marka wuu martiyey sufyaan athawri marka habeenkii cabdirasaaq baa casho u keenay cashada buu si fiican u cuna si fiican oo uu qoonsaday cabdirasaaq iyo u casheey wadaadku haddana wuxuu idhi sharaab ii sharaab baa loo diyaariyey si fiican buu cab wuu dhargay wadaadku cabdirasaaq dareen baaba galayo wuxuu yidhi wadaadka sufyaan thawri ahaayee zuhdiga iyo cibaadada iyo cuntayarida lagu sheegahayay caaw wuxuu dhigay waa ma ninkan xamaaranaya muxuu ahaa markuu cashadii dhammaystay oo sharaabka cabay buu musqusha aaday uu soo weysaystay si fiican buu u labistay markaasu ya cabdarasaaq yaquuluuna iclif ilximaara uma kuddahu waxaa la yidhahdaa buuhi dameerka waagada si fiican u sii kadibna si fiican u rar wuu istaagay buu idhi an alaca alfajr cashadu casho loo sahay qaadan bay ahayd istaagu istaagay suu taagnaa ee u tukanayey ya lagu aadaamay buui uma saama fi nahaar maalinkan wuu soom marka waxaa weye nin saay qaadanaya iyo adoo iska bardoodamaya hawshu kala duwan tahay kala duwan tahay marka jidhku adigu iskama lihid marka waa inaad ilaaliso dheeftiisa iyo noloshiisa iyo caafimaadkiisa iyo aad ka taliso ilaa adaa ku shaqaysanaye adaa ku shaqaysanaya oo ku cibaadaysanaya oo alla ugu dhowaanaya marka haddaad feedhaha ka rido oy duuda ka dhacdo oy dhaqaaqi weydo hadhow maxaad qaban doontaan fa ina lijasadika calayka xadan dheef buu kugu leeyahay inaad dhowrto ay waajib tahay walicaynika calayka xadan ishaaduna xaq bay kugu oo waajiba weli inaad ilaalisaa wa ina lizawjika calayka xadan saa darteed jamaaca min asalaf waxay la inabeelaan gaajo iyo soo jeed habeennimo ka sheekeeyey gaajo iyo soo jeed bay ku nabeeleen oo ku tageen waina lizawjika calayka xadan xaaskadoon haddii dheef xaq bay kugu lehay asago in la yihahda waajib uu yaho ka fadli badan soo jeedka iyo salaatuleilka sum wa afir soon xaggana afur sum min kulli shahrin bil walba waxaad ka soontaa alaaa ayaamin saddex maalmood ka soon bil kasta fadalika sawmu dahri sawmu dahrigaad raadinaysa sanadkana waad soonto ahayd kaawey qultu yaa rasuul allah ina bii quwatan nabi allow awood baan dareemaya waa dhallinyaro qaala fasum sawma daawuud haddaad xeniya isku hayso nebi daawuud soonkiisa soom baa lagu yidhi sum yowman wa afطir yowma maalinna soon maalinna afur saa darteed hawsha nabigu u sheegay salafku wax karay waa yar yahay nin soon dabada qabtoo lagula wuu sadin jira waad arkaysa oo xataa bacdu saxaaba ah nin laakiin keena hawsha ayada ah waa adkaatay waa lagu dhici waayo in nafta inta si fiican loo layliyo oo nafta laga gooyo oonka iyo oondhuubka la baro ay hagaagtana waa war la garto in layska bashuuqsado oo layska carab dhaqaystana way fahmi kartaa laakiin maanta soon berrina afur beri dambe soon beri damba afur hawshaa ka dhac ka dega ee jarada ah waa la kari waay waa la kari waayey fakaana yaquul nabigu unbaa awoodi kara calayh salaat wasalam nabiguna xooga tegay ra'fatan bilumma waxyaaba badan nabigu awoodayo uu samayn karay oo wisaalku ka yahay oo soomu dahri inuu wada ay ka mid tahay waxooga tegay raxmatan bilcibaad ila qolyaha dhihi laha nabigu wuxuu sameeyaan samaynan markaasay baabi'i lahayen fakaana yaquul wuxuu odhan jiray marka cabdullahi bn camr waaga dambe yaa laytanii akhadtu biruqsa alla shallaytee ruqsadii nebi maxamed maanqaato waagi dambe waa yeelay buu sidaa odhan jiray marka nasiixada nabiga inuu qaato ayay ahayd oo u khayr badnayd una fadli badnayd laakiin nabigu markuu arko inuu istayrixinayo oo cibaadana uu ku maman yahay intuu la talin karay la taliyey kamana xarimin soonkii badnaay oo markaa uu wadayay laakiin soon ka fadli badan soon nebi daa'uud ma jiro nabigaa inoo sheegay marka sidaa un yeelo cibaadada waxaad awoodi kartaan eed joogtayn kartaan eed si ikhlaasi iyo riyola'aan iyo ha lagu arkiyo ha lagaa usus aan ka ahayn aad kula iman kartaan joogteey joogteey jamaaca min asalaf baa iyagu waxay odhan jireen intaad yar tahay waxaa fiican inaad cibaadada iyo khayraadka badiso si hadhow markaad waayeesho xoogow reer dhaqaala kugu soo hadho markuu raba adoo dhallinyaraha haddaad uun ku urursato shanta salaadoo jamca lagu tukadayo rawaatibta keliya inaad oroddo waaga dambe waxay dhaheen jamcadna waad ka teg ninkaad waa yeesho waad ka teg laakiin marka hore waa inaad ooda fogaysay dhaheen si hadhow markaad soo tira dhigto xoogow wanaagsan kugu soo haro maxaa ka fiican labadaaba cibaadaha dhexdhexaadoo tuu nabiga ku taliyeah oo yaraantahay ilaa aad godgasho aad wadi karto inaad caada ka dhigato midaasaa ka khayr badan nabiguna ammaanay caaishana nabiga ay ka soo guuriso jir nabi maxamed qaabkee ahaa kaana camaluhu diimatan shay la joogtayuu ahaa baabu istixbaabi siyaami aaaa ayaamin min kuli shahri wa sawmi ywmi carafata wacashura wاliniin wاlhamiis wuxuu baab yahay bil walba in laga soomo saddex iyo maalinka carabana la soomo maalinka caashurana la soomo isniin iyo khamiisna laga warhayo wixii ku yimid xadaana shaym bn faruuq alxabai xadaana cabdulwaari bnu saciid can yaziid arish yaziid bn abi yaziid arishk ay alqasaam rishku waa luqatu ahlilbasra ninka wax qaybiya raashimaha qaybiya ama dhulalka qaybiya ee injineerka ee intaasoo mitri intaasoo fiidi intaasoo hegtar yidhaahda ayaa la yidhahdaa rishkigu asalkiisu wyaziid bn abi yaziid adubaci baa la yidhaahdaa rishkun waa min luqati ahli اbasra qaala xadaanii mucaada alcadawiya annaha salad caaisha inay weydiisay ii sheegtay zawja nebi nabiga xaaskiisa ahayd sal lla alay wasalam akaana rasuul اllah rasuulka ilaahi ma ahaa yasuumu kii sooma min kulli shahrin bil walba alaaa ayaamin saddex maalmood mucaadaa weydiisay caaisho qaalad hooyadan waxay tihi nacam nabigu bil kasta saddex maalmood buu ka soomi jiray faqultu laha waxaan ku idhi min ayi ayaami shahri kaana yasuub maalmaheebuu bisha nabigu ka soomi jiray saddexda maalmood ee sheegtay nabigu inuu soomi jiray bil kasta uu ka soomi jiray maalmahay ahaayeen qaalad waxay tidhi caaisho lam yakun yubaali nabigu ma ahayn mid u aabayeela min ayi ayaami shahri yasuub saddexda maalmood maalmuhu ka dhigayo nebigu uma aabayeeli jirin uma aabayeeli jirin laakiin bil walba saddex meelood buu ka soomi jiray waxaa lagu xambaaray uma aabayeeli jirin inuu ka dhigo awalka hore ee bisha inuu ka dhigo dhaxda uu geliyo inuu dhammaadka bisha uu geliyo inuu isku xujiyo inuu kala qaado maalmo gooniah oo nabigu u tilmaanaa ma jiree kolba siduu firaaqa ku helay kanshihiisa uu noqdo ayuu ku soomi jiray lianna hadduu maalmo mucayana oo bardhaban bisha nabigu ka toogan lahaa waxa loo qadan lahaa bwadaadduhu leeyihi inay waajib tahay ama halkaas lagu nafbixi lahaa bil baa laga yaabaa inuu tobanka beryaha u horraysa wax ka soomo billa tobanka dhuxu saddex wax ka soomayaa billa tobanka u dambaysuu ka soomayaa ama wuu isku ururinayaa maalin bish tobanka horaa iyo maalin tobanka dhaxaa iyo maalin tobanka dambaa ama tobanka dambe iskugu geynaya bil walba qaabkay u qabato salaadsay kuu qabata ayaa ah, loo tukadaa saasaa loo jeedaabay yay leeyihiin yeelay axaadii baa iman doonta in nabigu ayaamulbeedka uu soomi jiray khamiis iyo isniinna uu soomi jiray yowma carafiya caashurana uu soomi jiray ashhur xurumka khaasatan bisha muxaramna uu maalmo badan ka soomi jiray ayaa la soo wariyay inkastoo saxiixeenka aysan ku iman ayib sunankaad ku aragtay abudawda khaasatan baad ku martay xadiidkan marka waa min akhrajahu اljamaca ila اlbukhaari xadiidkan akhrajahu اljamaca ila اlbukhaari muslim iyo sunankaa soo saara وxadaثnii cabdالlahi bn mxamed bn asmاء الضubci bukhaari bhada الsanad buu ku wariyaa laakiin can shaykhihi asalt bn muxamed salt bn muxamed can mahdiy meesha muslim uu cabdالlahi bn mxamed ka wariyey qaala xadaثna mahdiy whuwa bn maymuun qaala xadaثna haylaan bn jariir الأsdi can muطرف bn cabdالlah bn shakhiir can cimraan bn xusayn الkhusaaci أna الnabiya sal اه alيه wsلم qaala lahu nabigu wuxuu ku yidhi cimraan aw amase qaala lirajulin nabigaa nin ku yidhi wahuwa cimraanna yasmacu u maqlayo ama nabigaa aniga ila hadlay oo hadalka igu qabsaday ama nabigaa nin la hadlay anigoo maqlayuu leh raawigu ana nebi sal slam qaala lahu ay licimraan mubaasharatan aw amaseqaal lirajul nabigaa nin wuxuu ku yidhi oo la hadlay wahuwa cimraan yasmacu maquulat nabi sal slm wa cimraanu yasma riwaayada bukhaari ayadu waxay ahayd wahuwa yasmac meesheeda wa cimraanu yasmac riwaayada bukhaari qaala nabig wuxuu yidhi yaa fulaan hebelow asumta ma soontay min surati hada الشhahr suratu shayi wasatuhu shayga xuduntiisu waa bartamihiisa shayga xuduntiisu waa bartamaha asumta ma soontay min surati hada shahri bishaan ayada ee shacbaanan ku jiro bartankeedii ma soontay sidaasaa la wariyaa laakiin nuskh badan waxaa ku yimid nuada muslim waxaa ku timid oan ujeedaa asumta min sarari hada shahr sarar iyo surar iyo siraar intaba waa la akhriyaa sararku iyo surarku iyo siraarkuna waxa weeye waa maalmaha bisha u dambeeya waxaa laga soo qaatay min istisraari اlqamari dubashada bishu ay dubato labaataniyo sideedda labaataniyo sagaalka soddonka saddexdaa maalmood baa saru shaar la yidhaahda bisha dabayaaqadeeda waa habeena bishu ay libidheen soo bixin hadday dubatana eh, hadday toban tahayna laba habeen bay dubataa mise habeen buu ahaa hadday shindhalanaysa labay dubataa ayib labada saddexda beri u dambaysa bishaa sararka la yidhahdaa marka hadii riwaayada ah asumta min sarari aw surari aw siraari hada shahri la yidhaahdo wahuwa maxfuud la yidhaahdo waana sida rag badan rajaxayaane bishan shacbaan aakhirkeedii ma suntay bishaan aakhirkeedii ma sunto oo bilaha in aakhirka laga sumaba wanaagsan bay markaa odhanayaan haddii min surati hada shahri la yidhaahdana bisha bartankeeda in soonka la geliyo ayaa fiican bay leeyihin wadaadana qaala wuxuu ihi saxaabigii laa nabi allow bishaan dabayaaqadee dhammaadkeed maanan soomin qaala nabi wuxuu fa faidaa aftarta ay min ramadaan ramadaan soonkiisa markaad dhammayso fa sum yowmayni laba maalmood soon ramadaan markaad dhammayso laba maalmood oo maalmihii kaa baaqday bishii shacbaan dhammaadkeeda ahaa soonoo la imow aan israacina horta bal xadiidka cimraan mise intaasuu ku eg xadidka cimraan horta xadiidkan marka marka la eego oo min suray hada shahri la yidhaahdo wuxuu daahira mucaaradaya axaadiistii odhanaysay shacbaan aakhirkeeda soonka diidaysa ama hadduu kala barhmoo soonka diidaysa ninkii caado lahaa mooye oo nabigu odhanayay ramadaan ha u gogoldhigina soon ha kala hormarina horbaxyada joojiya ha horgoosanina ka daaya hawshaas ramadaan allahuma inaad caada soo lahayd ama qado uu qabta mooye haddana waxaa muuqata inuu nabigu amrayo amra istixbaab bisha shacbaan dabayaaqadeeda in la soomo saxaabigu yidhi ma soominna wuxuu ku yidhi ramadaan ma kaa dammayso laba maalmood soo soom oo sunnadii lagama tage wanaagga lagama tage marka maxaa lagu jimcinayaa waxa lagu jamcinaya waxaa loo jeedaa waxaa la diidan yahay ninkaan caado u lahaan inuu bilaha dabayaaqadoo soomo ayaa la diidan yahay inuu soom kala hormaro ramadaan bisawmi yowmin aw yowmayn laakiin ninkii bil walba ka soomi jiray shacbaan dabayaaqadana wuu soomaya asagoo ila caaday u tahay xadaana yaxya bnu yaxya الtamimi waqutaybatu bnu saciidin jamiica an xamaad can xamaad bna zayd buu u jeeda qaala yaxya ahbarna xamaad bnu zayd can khaylaan marka wadaadkii mahdi bnu maymuun baa la mutaabacaynaya can khaylaan bnu jariir alأsdi can cabdilahi bni macbad الzimaani can abi qataada alxaariث bn rabciy radi allahu tacaala can rajulu ata الnabiya rajulu ata الnabiya الشhaأن واlأmr arinku wuxuu ahaa rajulun baa aatana nabiga u yimid nin baa nabiga u yimid nin remiin uu ahaa riwaayad ibn xibbaan baa caddaysa ana acraabiyan jaa ila اnabiy tii cabdirazaq baana ka dheeraydo jaa caraabiy ila nebi sal slam yas'aluhu kayfa siyaamuka nin remiya nabiga soo dul istaagay nabi allow saad soonta ka warbixibu ah, soonkaada sunnada ah ka sheekee hawsha nabiga ka cadhoo fa acrada canhu ka jeestay wakaana ida su'ila cama yakrahuhu curifa dalika fii wajhi fasakata alcarabiyu xata dahaba alqadabu can rasul lah waa riwayad cabdirazaq fii musanafihi nabigu markuu shay dhibsado wejigiisa laga garan jiray marka saxaabadu waa ka aamusan jireen lakin laaramiyigu ayagu inayn aamusin baa laga yaabaa ninkan laakiin markuu nabigu cadhooday wuu aamusay kadibna markay nabigu cadhada ka degtay cumar baa su'aal fiican oo su'aal faqiih weydiiyey midoo dhoonkagelintii ramiiga aan ahay rajulu aلشhaأnu wاlأmru waxaa weye rajulun baa nabiga u yimid faqaala wuxuu idhi kayfa tasum seed u soontaa soonkaada sunnada ka warran buu faqadiba rasuul الlah su-aasha noocaasa nabi allow seen laga yaa fiicnayd haddaan muslimiin nahay soonkee noo fadli badan qaabkeen u maxaad jeceshahay wax annaga na khuseeye ka hadal nabiga ha faranin oo nabiga inaad su-aal qaabka ugu taagto waxaa ku jira khatar diineed oo waxaa iman karta inuu nabigu intuu kuu sheego qaabku u soomo aad yaraha quursato dad quursatana gaallimaa meesha ka soo boodi karta waa halis waxaa dhici karta inaad u aragto qaabku nabigu u sooma in laga fadi badan yahay oad khatar gashay sida khawaarijta ay ku gaaloobeen marka waa kuma fiicnaba waxaa la rabaa inaad ku gaabsato wax adag dantaada nabi allow seen u soonnaa soonkee fadli badan soonku sunnada noo tilmaa faqadaba rasuul اllah rasuulka ilah baa ka cadhooday su-aashiisii falamaa ra'aa cumaru hadabah cumar markuu arkay nin caqli badan baa nabiga cadhadiisii qaala wuxuu radina biاllahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله sidaasuu سيدنا cمر yidhi رضينا بالله ربا rabbinimo allaan ku qanacnay wa bilislaami diinan diinna islaamkaan ku qanacnay wa bimuxammadin nebiyan nabinimana nebi muxamed baan u doorannoon ku qanacnay nacuudu bilah alla waxaan ka magan gallay min hadab illaahi ka magan gallay ilaahay cadhadiisaan alla ka magan gallay wa hadabi rasuulihi iyo nabiga cadhadiisaan ilaahay ka magan gelayna alla waxaanu kaa magan gallay adiga cadhadaada iyo rasuulka ah ee muxamada ah ee xabiibkaadaa cadhaysaan kaa magan galnay fajacala cumaru cumar wuxuu guda galay yuradidu inuu ku celcelinhayo oo rakaadinayo hadalkala ama hadalkan xataa sakana ilaa uu degay adabhu nabiga cadhaysa ay degtay hadalkaas buu nabigu ka dareemay habooni daro habooni darada nabigu cumar baa ka raaligay nabi allow akhyaare waxayn foofsanin baa u soo xaroodee sabeen kugu xidhan buu leh raalli nabiow waa arin diinyadoo khatar ku keenaysa adduunyo nabiga haddii la weydiiyo ama dhib kasta loogu geysto nabigu iska qoslaa laakiin meeshaan khatar baa ku jirta xog ku jira ninkii aan ka firsan ku dhacahayo faqaala cumar wuxuu idhi su'aal wanaaggiisa eeg yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow kayfa biman yasuumu dahra kullah xaalkiisa ka waran ninka sanadkao dhanba soon sunnaa iska wada qaal nabig wuxuu yidhi laa saama walaa aftara ninkaa mana somin mana afurin ninka waa khasaare wey laa saama walaa aftara yani wuxuu yidhi hebelo waa wa laguu sheegi jirayna wax kuu sheegay haddii lagu dili jirayna anuu ku dili maayo ninba moogta ul iyo baqdhabid wax ku qaatee war haddii un lugta inti lagugu dhago lagu marheerayn jiray anuku marheeran laakiin haddii wa laguu sheegi jiray wax kuu sheegay nabigu muxuu samayn lahaa hadduu idin yidhi laa saama walaa aftara war ninkii soomudahre daba istaaga mana soominhe mana afurin waa maxay gaajona way dishay ajirna ma helin wey laa saama ajirnoma qorin wey walaa aftara ma baahi tiranin lahankii oonka iskama reebin wey asagaa isdili yani ariiqada shareecada wa taas aw ama saqaana nabigu wuxuu yidhi lam yasum walam yuftir lam yasum cafwan lam yasum sharcan walam yuftir xisan waa saas sharci ahaan ma soomin xisina uma afurnaad waa saga isdilahaya marka soon luqawuu la yimid wey soon luqawuu la yimid qaala wuxuu nabi allow taa garanaya kayfa man yasuumu yowmayni wa yuftiru yowmaa nabi allow ka warran ninkii laba maalmood sooma maalina afura maalina afura qaandhab wuxuu hi wayutiiqu daalika axad hawshaa ma axad awoodi karaa jiro bulshada ummadda ka mid a ambiyuunbaa awoodi karta ambiyaduna hawshaa mari mahayaanoo ummadday ku adkaani ila ummadu ambiyadu waa lagu dayanayaa wayutiiqu daalika axad ma axad baa awoodi kara laba maalmoodo soon ah iyo maalin afur ah sanadka waxaad ka soomaysaa sideed bilood waxaadna ka afuraysaa afar bilood bilood ma qaala wuxuu nabi allow kayfa man yasuumu yowman wayuftiru yowma ninkii maalin la soomaalin afura ka waran qaala daaka sawmu daawuuda midka waa soonka nebiylahi daawuud calayhi salaau wasalaam qaala kayfa man waan xale soo marray inuu ahaa acbad annaas riwaayada marayseen daawuud wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam acbad annaas dadka axadka u cibaado badan buu ahaa siiqada afcalu tafdiilka ku jirta waxaa loo jeedaa zamankiisii iyo qarniguu noolaa nabilaahi daawuud qarniguu noolaa baa loo jeedaa laakiin riwaayaadku ma soo guurinin axad nabi maxamed ka cibaada badan calayh isalaat marka culummadu sidaasay u badan yihiin acbad ay fii casrihi wa zamaanihi wa qarnihi wa fii ummatihi baa loo jeedaa nabi allow ka waran baa la yidhi man yasuumu yowman wayufطuru yowman tuu nabigu u sii bogo waata maalina sooma laba maalmoodna nasta oo sanadkii ulu ka sooma ulu uluaanna afur nabi allow ka waran qaala wuxuu nabigu wudidtu waxaan jeclaan lahaa annii anugu uwiqtu daalika arrinkan in la karansiiyoon karoon awoodo muxuu ujeedaa nabigu bisha ramadaan oo dhan buu isku bixin karaa suxuur la'aan iyo afur la'aan laakiin wuu ka tegey rabbi baa iquudiyo oo iwaraabiya idinkoo kalemi innii lastu ka hayatikum lastu milakum laakiin waddada aad qaadayso in lagugu dayda u qaadayso iyo taad u qaadi inaad keligaa marto kala duwan hadda markay dad kula socdaan duqay kula socdaan xar kula socod waddo toobiya oo waasaca oon xanaf xanan lahayn oon eh, filgin lahayn oon korton iyo wax taagan lahayn baad mari haddaad keligaa tahayna shalaqowtiyo qowiyaad ka dhex dararto halkanaad iska jiixi bartaasaad ka bixi way kala duwan tahay nabiguu kala qaaday salaadaad ummadda tujinaysa iyo middaad adigu tukanayso war aad ummadda gaabiya oo ka u daciifsan ku dayda oo ummadda xaaladdeeda la socda markaad keligaa tukan falyuawil maa shaa dabaqari alcimraan nisay isku qaba lixda libax akhri aday kuu taallaa lixda libax waa taqaana soo ma ayib asabca tiwaal waxaan jeclaan lahaa annii طuwiqtu dalika maca ummatii aniga ummada isla awoodno hawshaan oon la iman karro baan jeclaan lahaa uma qala rasuulullah rasuulka ilaahi wuxuu yidhi lanno tafsiirka nusuus mararka qaarkood waxaa lagu nusuusta guud nusuusta guud macno laga fahmay baa lagu qaydaa ama lagu fasira nusuusta qaarkood ayb awooddii nabigu u ilahay cibaadada iyo wuxuu ah rabigeliyey fi siyaam baa ku tusaya nabigu inuu jeedo ummadda ummadda toddoba beri dhowr toban beri labaatan beri bay bacdu saxaaba waslin jireen wisaal cabdullahi bn zubayr baa haya dhowr toban beri bil inuu xataa ku dhoweey marka dambena uu subab ku afuri jiray iyo saliid inuu cabo naadoogood badan buu ahaa uma qaala rasul sl ly slam aa min kulli hahrin alaaثu min kulli shahrin bil walba saddexa laga soomo wa ramadaanu ilaa ramadaan ramadaan ilaa ramadaankiina hal la soomo idan ramadaankana soonka ku xigana soon inta u dhaxaysana koo iyo tobanka bilood bil walba saddex maalmood ka soon fa haada siyaamu اdahri kullihi mid kaasa ah sanadka oo dhan la soomo siyaamu yowma carafa soo ma aha axtasibu soonka maalinka carafo maalinka carafo waa taqaanaan maalinka sagaalaad ee bisha aad u taqaanaan carafo ama dilxijo la yidhaahdo waa bisha u dambaysa sanadka muslimiinta sanadka muslimiinta bishaasaa ugu dambaysa axtasibu waxaan ajir gurubsanaya cala allah ilahay ajir ka rajaynaya an yukafira الsanaة alatii qablahu wالsanaة alatii bacdah soonka yowmu carafa maxaad ku doonaysaa nabi allow siyaamu yowmi carafa maxaad ku doonaysaa axtasibu cala allah ilahay waxaan ajir kaga dalbahayaa in soonkaa igaga abaalmariyo an yukafira inuu dhaafo aلsanaة alatii qablah unuubtii sakaairtae sanadka carafa ka horeeye dhacday laba sanadka dabayaaqadiisii waa bishii sanadka u dambeysay wixii ka horeeyey koo iyo tobankii biloodee ka horeysay wixii dembi ee sakhiireen sameeyey rabbi ku dhaafo wاsanata alatii bacda iyo sanadka ka dambeeyaba yowmu caraf maalin culus wey sanad kaa horeeyey iyo sanad soo socda dunuubta aad samaynaysee sakhaa'irtae yaryar baa lagu dhaafaya oo lagu tirtiraya abaa'irtu towba goonay u baahan tahay biijmaaci ahli اlqibla amaa sakaa'irtu dembigu markuu sagiiro yahay ha qaadanina inaan toobad iska rabin hadda hor soo marray dembigu wa in kaana sagiiran in laga toobadkeeno waa waajib waa fardu cayn biijmaaci ahli اlqibla weliba cala alfawr si deg dega looga toobadkeeno laakiin min fadli wa raxmatihi waxaa ka mida waxyaabaha lagu dhaafo inaad la timaado cibaado fadli badan khayr badan soon oo kale salaadoo kale weysoo kale sakhaa'irtu intaan bay kaga duwan tahay kale sakhaa'irtu iyadoon laga toobadkeenin ayaa rabbi cafiya oo ku cafiya camal saalixood la timid laakiin kabaa'irtu towbay rabtaa gooni ah wa siyaamu yowmi caashuura riwaayada xadiidku weli waxaa ka mid ah xadiidkii axmed siyaamu ywmi eh, carafa kafaaratu sanatayn sanatan maadiya wa sanatan mustaqbila laba sana yaa lagu dambi dhaafa sana ka horeeya mid ka dambeey wa siyaamu ywmi caashuura soomka maalinka caashuuraana waa maalinka tobnaad ama sagaalaad bisha zako ama muxaram ee sanadka islaamku ka bilowda almuhim caashuuraa iyo carafo laba bilood isku xigtay ku jiraan carafana bisha labay tobnaad ku jirtaa caashuurana maxay ku jirtaa bisha koobaad ee sanadka muslimiinta axtasibu wasiyaamu yowmi caashuura caashuura soonkeeda soonkeedana axtasibu cala allah ay cinda allah allah agtiisa waxaan kaga ajir doonayaa ama kaga ajir dalbahayaa an yukafira asanaa alatii qablah inuu dhaafo oo rabbi ku tirtiro dunuubtii ka horaysay sanadkii hore dhacday sanad maadiya sanadkii dhammaaday ee carafa ku fadhiisatay waxay carafa ka tagtayba isuguna baabiinaya waa adaad isku darto caashura iyo caraf haddii eh, cafan aad mid ku gaabsato haddii laakiin carafana soo soontay caashurana aad soonto caashura waxay isu bedelaysaa rafcu darajaad bay noqonaysa waa rafcun lidarajaat midna waa kafaaro lanna kafaare iyo iyo rafci bay kala noqonayaan markaa ayada ah adilada sunnadana tilmaamaysa ruuxii aan dembi lahayn meeshii loo dembi dhaafi lahaa waxaa loogu bedelayaa darajaad baa loogu bedelaya xadaana maxamed muana abu musa albasri wa maxamed bashaar bundar sheikh اljamaaca شhيkha الجمعفن واللفظ للمثنى قال xadثna محamed بن جعفر غندر xadثna شhuعب بن الحجاج عن غayلان بن جرير marka wuxuu rabaa riwaayada hore maxay ahayd riwaayadu xamاad بن زaيد can غayلان tanna waa شhuعب can غayلان سمع cabداللahi بن macبد الزimاrي buu mقلay can أbي qتاadة الأنsاrي الxاaث بن ربعي أنa رsuل اه صلى اه سلم su'ila can sawmihi baa nabiga la weydiiyey nabiga soomkiisaa la weydiiyey oo nin remiyaa weydiy faqadiba rasul rasulka ilah baa cadhooday faqaala cumar wuxuu ihi radina biاllahi rabban wbiاlislaami diina wbmuxamedin rasuula wbibaycatina baycatan riwaayadan dambe ee shucba ziyaada ay wadata radina biاllahi rabban rabbinimo allaanu ku qanacnay oo alla kale iyo rabbi kale malihi rabbi haddii la sheegan ilaahnimadii baa soo gelayso ku jirta ilaah alla la caabudo oo laisu dhiibo oo maamulka loo daayo allaan ku qanacnay haddaan muslimiinna wbilislaami diinan diin la qaatoo lagu dhaqmanayo islaamkaanu ku qanacnay wabimuxamedin rasuula rasuulnimana nebi maxamed baan u ku raacnay wabibaycatina baycadii nabiga aan la galnay axdig iyo ballanka subanaan la galnay waxaan oogu qanacnay baycatan inay tahay mardiyata cinda allah ballan iyo ahdi ilaahay agtiisa raalli laga oo qiimo badan inay tahay baan aaminsannahay shalaytiyo kama joogno wey ballankii nabiga aan la gallay maalmo badan iyo goobo badan baanu aminkan aaminsannahay oon ku qanacsannahay nabi allo waxaa carooni weeye hawshaas maanan jebinin nin reemiya hadduu xooguhu hadalka adkeeyeyna lama qabno lama qabno niman jamaaco wada fadhiya hadduu nin kugu oo inta kale xumaadda ku saaraan waad iska qosi soo maha hadduu nin kugu qamaamo oo kugu adkeeyey inta kalena ay kugu saban xidhaan oo tusbax qoorta lagu geliy lagaasa ama koofid lagu geliyo waxaa weeye hawsha waad iska qancaysa ayib marka sayidina cumar nabigu aad u marka siyaasad fiican buu isticmaal nabigu dejiyey qaala fa su'ila marka waxaa la weydiiyey can siyaami dahri wasaa'ilu cumar riwaayad hore yaa soo caddaysay faqaal nabig wuxuu laa aftara aw wuxuu ma asaama mana soomin walaa aftara mana afurin qaala wuxuu yidhi saxaabigu fa la weydiiyey can sawmi yowmayni wa ifطaari yowmin laba maalmood in la soomo maalina la afura la weydiiye qaala wuxuu waman yutiiqu dalik yaa awoodi kara way fiican tahaye qaala nabigu wuxuu idhi saxaabigii wa su'ila waxaa la weydiiyey can sawmi yowmi yowmin wa ifطaari yowmayni baa la weydiiyey idan xadiidkan marka waxaa weeye sawmu dahri meeshuu dhig waa aragtaan xadiidka abu qataada sawmu dahr axaadii horeed soo xalay iyo kuwii ayuu la yahay xalay ragan hafay baan idinku daraya raggi diidana yomdahr siyaamu dahri inuu xaaraan yahay qabay saxaabaan soo sheegay taabiciin baanu sheegnay jamaaca min asalaf oo kale aan sheegnay saxaabadan xalay hiloobay waxaa ka mida abudar baa isna qabay inuusan asaxaynin waxaa qabay salmaan alfarisi oo isaguna diidanaa cabdullahi bnu shadaad ayaa asaguna qabay inuusan asaxaynin xagga taabiciinta masruuq ibn cabdiramaan ajdac baa qabay cabdulahi bn abdirmaan leyl aansari aqiihu ahlmadiina asaguna qabay aansaari ad garanaysaan cabdulahi bn abi leyla afan cabdiraman bn abi leyla masruuq cabdulahi bn shadaad eh, abu dar salmaan alfarisi hantaa saddex saxaabi iyo laba taabici ragga hore ku dara ee farabadnaa ee xale marka warkii ibn xasam warsalan ma aha naskuna waa ku cadyahay wa su'ila can sawmi yowmin wa ifطaari yowmin baa la nabigu waxaa la weydiiyey maalin soonkii iyo laba la afuraa la weydiiyey qaala layta ana allaha qawaana lidalik waa ka riwaayadii riwaayadii horaan aan soo sheegnay maxay ahayd wadidtu anii طuwiqtu dalika in ummadda loo jeeday kuwa caddaynaysa muxuu nabigu layta alla haddii ana allaha alla subxaana wa taala qawaana lidalik arrinkaa uuna karsiin lahaa haddaan nahay way ficnaan lahayd w riwaayada dambaa hore caddaynaysa wuxuu nabiga oga jeeday qaala wuxuu uhi wasu'ila can sawmi yowmi waifطaari yowm baa nabiga la weydiiyey qaala daaka daaka sawmu akhi daawuuda daaka kaasi waxaa weeye sawmi akhi daawuuda walaalkii daawuud soomkiisi weeye nabiyulahi dawda waa nabiga walaalkii weeye agga xagga islaamka iyo diinta iyo nubada iyo risaalada idan marka walaal saasuu oranayaan waalid oguma aadano qaala nabig wuxuu idhi wa su'ila can sawmi yowm اliniin nabiga cafan wuxuu idhi abu qataada nabigu waxaa la weydiiyey su'aalaha waxaa iskale oo saa'ilku waa cumar su-aasha u horraysa ninka remigaa ah mooye wa su'ila can sawmi yowm اliniin baa la weydiiyey faqaal wuxuu daaka yowmun weeye soomka maalinka isniinta wuu fiican ya waa yowmun welidtu fiih lay dhalay maalinka anugu aan dhashay weeyo waan soomayaa shukra lirabbi wa yowmi maalin wey bucudtu la isaaroo diinka lala soosa nabi layga dhigay ow unzila calaya fiihi lagu dejiye waxyiga riwaaya xadiku leeyahay kharija saxiixayn wa yowmun amuutu fiihi weeye waa maalinkaan dhiman doonee dhimanayo riwaayada marka ziyaadadaas wadaaddaa daciifiya qaal wuxuu idhi faqaalsaailku nabigu wuxuu yidhi sawmu alaati min kulli shahrin ramadaana ilaa ramadaan sawmu dahr saddex bil kasta laga soomo ramadaan ramadaanka lagu xidho lala soomo waa sawmu dahri sanadkao dhanoo la soomay wa su'ila can sawmi yowmi carafa nabiga la weydiiyey qaala wuxuu uhi sanata almaadiyata walbaaqiya ayuu almustaqbila waa wuxuu dhaafaa takfiirku waa in sayi'aadkii lagaa qariyo cafiguna waa in la tirtiro waa kala baab qur-aanka marna yukafir iyo nukafir baad ku arkaysaa marna kafaaraad axaadiidta ku arkaysaa marna cafwi iyo khufraan baad ku arkaysaa cafwigu waa in shaygii la baabi'iyo wey takfiirkuna asagoon la baabi'inin inaan lagugu ceelin la asturo wey lagaaba qariyaba meeshuu doona ha ku yaalo hadduu buuggaas kaga yaalo waxba lagaa weydiin maayo lagugu dhalaacayn maayo arki malaa'ig loo maayo inta waxaa uuuqsada kufraan kufraan wxuu wataa asagu makfiradu maxay wadataa in la tirtiro la qariyo lagaa asturo saa darteed nabigu ikfirlidaa ku badan hadalkiisa meesha cafgu uu ku yaryahay khufraankaa heer sarreeya ilaahayna iyadoo inoogu yeedhaa inta badan marka labadaasay kale yihiin yukafiru wuxuu asturaa oo qariyaa asana almaadi ay dunuuba asana almaadiya sanadkii tegey dunuubtii sakaa'irta ahaa iyo walbaaqiyata soo socotee dambe wa su'ila nabiga waxaa la weydiiyey can sawmi yowmi caashuura fadliga ku jira soonka maalinka caashuura qaala yukafiru sanata almaadiya sanadkii hore dunuubtiisi baa lagu tirtiraa waxaynu soo maray xadidka ibni cabaas kun hal boqol soddon iyo laba ka mura ka fiiriya baynu soo mara asagoo odhanaya nabi maxamed calayhi salaatu wassalaam oo bil gooni ah fadla ay leedahay u soomaya ma arag aan ramadaan ka ahay sidoo kale nabiga ma arag buu nabi maxamed oo maalin gooni ah fadli asagoo ka raadinaya soomaya oon ka ahayn cashuura somayna soo hadda soo saara kun hal boqol soddon iyo laba igu dal akhriya muxuu yidhi yom caashuura maalin saalma ibn cabaasna wuxuu tabargalay wuxuu tabargalo nin negafa noqdo wax wariyo oo caqli lahoo wax qaban kara fii aakhiri xayaati muxamadin calayhi الsalaaة wasalaam mata mise maaha akhri xadiidka ما yom caashuura xasbuk intaasaan rabaa caashuura ma aha fadligiisa waxa sheega keliya ma aha xadiidkan xadiidkan ibn cabaas baa ka qiimo badan muxuu kaga qiimo badan yahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo maalin gooniya ah oo sanadka ka mida ah beegsanaya asagoo raadinaya maalinka ajirkiisa iyo fadligiisa oon caashuura ka ahayn maara taa macnaa marka waa maxay caashuura cinda ibn cabaas way ka fadli badan tahay carafo way ka fadli badan tahay sidaasuu asagu muur ku arkaa maxaa yeele inta badan waxa laga nabiga carafa ku aado asagoo xaaji ah ama safar ku jira ama jihaad ku jira muslim wuxuu wa fi hada alxadiid xadiidkan waxaa ku jira min riwaayati shucba waxaa ku jira qaala inuu shucba yidhi wasu'ila can sawmi ywmi اliniin baa nabiga la weydiiyey wlkhamiis baa la fasakatna waanu ka aamusnay can dikri اlkhamiisi baanu ka aamusnay lama naraahu xiina naraahu markaanu ogaana amaan u aragnay wahman inuu khaa yahay min bacd ruwaad muslim warkiisu cadaysanaya la weydiiyey soomka isniinta iyo khamiista markaasuu yidhi waa maalinkii aan dhashay waa maalinkii nabinimada waxyiga laigu soo dejiyey inuu yidhi oo saa iskugu qabtay waa waham buui lan maxaa yeele hawsha waxay qaas ku tahay isniinta khamiis suqulkuma laha dikru اlkhamiisi in khamiista la sheego markuu nabigu ka hadlaya asbaabtu u soomay oo nabiga dhalashadiisii ah ku dejintiisii in khamiis lagu laro inay khaa tahay buu muslim waana siduu sheegay sa wuxuu idhi kitaabuuljaamic saxiix laguma sheegi karo warka asaga fasakatna waanu ka aamusno maanan sheegin can dikri اlkhamiisi maca aliniin lamaa naraahu ow nuraahun waad akhriyi kartaa lama naraahu aw nuraahu labadu waa la akriyaa inuu khalad yahay markaan u aragnay baanu ka aamusnay saa lafdi ama riwaayo uu muslimarka inay khata tahay kuma sheegay kitaabka min hayri tanbiihin min hayri tanbiih saa darteed tarjamada muslim kitaabku marka la weydiiyo wuxuu ihi kitaabkayga kuma qorin kullu maa saxa cindii xadiid kastoo agtayda ka asaxay ku qorin jaamica mukhtasar wey min kalaami rasuuli waxaan meeshan ku qoray buu idhi maa ajmacuu calaa sixatihi muslim baa soo guuriyey maa ajmacuu culammaau casrihi waxay ku ijmaaceen ibnu waara iyo abu surxat araazi abu xaatim abaqadaasu asagu dabaqa yahay bukhaari ragga waa dabaqada isago ka horreysa waa shuukhdiis raggii aniga ayniga ahaa waxay isku raaceen inuu sax yahay soo saaray buui awalu man naqala ijmaaca calaa sixati saxiixi waa muslim abu cali alxaafid sheikh اlxaakim anaysaabur wuxuu soo guuriyey inuusan ogayn xilligii uu muslim noolaa la aqoona fii fitna اlxadii xaafid bn xajar wuxuu idhi ninkaas abu cali alxaafid warkiisu ma fogo ninka asaga mutuunta ka cilalka muslim baa kaga fiicna ninka asaga cilalka kaga fiicanna xifdiga mutuunta iyo kaga fiicnaa muslim nin siduu mutakaamil ah xilligiisu noolaa tilmaamaya marka hawsha hawl saaran maaha hadda wuxuu diidan yahay khamiis sheegiddeeda huna wuxuu u arkaa inay khata tahay marka kitaabku ma geyu leeyahay saxiix muslim hawsha ma geye waa in lafdigaa laga saaro riwaayaadkii ma dhammaani miya xadiidkii abu qataada maxaa iga dhiman xadaanaa waxaa noo timi xadidka kale cubaydillah bni mucaad xadaanaa abi waxadana abubakr bn abi shaybata xadana shabaab bn sawaar almadaa'ini waa nin iqo oo jabal ah xaafida ilaa ana fiihi bidcatan in badanna waa idinsoo sheegay habaab bn sawaar almadaa'ini shabaaba ibn sawaar almadaa'ini waa min shuyuukhi axmed ninkii odhan jiray weeye aliimaanu qowlun wa camalun faida fusira aw istufsira minhu qaala annudqu bishahaatayni camal wayna kaartaynaya aliimaanu qowlun wa camal buu odhanaya ka qowli ahli اlxadiiث marka la yidhahdo maxaad camalka ka wadaana wuxuu leeyahay dhawaaqidda shahaatinka lagu dhawaaqay baa qudhigiisaa camal ah haddee warkii murjiadunbaad nugu sirtay waxaadasa bn ibrahim alxandali ahbarna nadr ibn shumayl almaazini luqawi kulluhum jamaacada cabdulaahi cafwan mucaad bn mucaad shabaaba iyo nadar can shucb bn xajaaj badal isnaad bay ku tabiyeen xadaanii axmed bn saciid addaarimi qaala xadaanaa xabaan ibnu hilaal albahili xadaana aban ibn yaziid alcaطaa xadaana khaylaan bnu jariir abaan ba hadda raggii hore mutaabacayn shucbay ninka ka soo horeeyey fi hada isnaad bay ku wariyeen khaylaan bnu jariir wadaadkad soo martayna ahaa cabdulahi bn macbad الزimاni في hada الإsناad bmثل xadيiث شhucبة fadakra wuxuu sheegay wadaadkan abana cafwan aban بن زيد الcaطاr wuxuu sheegay miثla xadiiثi شhucبة غayr hase yeeshee أnahu dakra aban wuxuu sheegay في xadiiث الاثنين basuu sheegay وlam ydkur الkhamiis ma sheegin marka saasaa fiican buu leeya wahmka waxyaabaan u xukumay riwaayadkana cadayna u ku le mslim وxadثna زهير بن xرب xadثna cبدالرحمن المهدي xadثna مهدي بن مؤمن عن غيلان عن cabدالله المعبد الزimاني عن أبي قتاaدة الxاrث بن ربعي الأنساري أن رsuل صل ل سلم suئila waxaa la weydiiyey can sوم الإثنين baa la weydiye nabiga faqاala wxuu فيhi wulidtu وفيhi أنزila عalaya asagaan dhashay isniin baan dhashay isniin baana waxyiga dejintiisa laygu bilaabay waa ilaahay shukrigii in loola yimaado soonka asaga nabiga lagaga daydo xadiidkani tirmidi markuu warinaya wuxuu ihi fii jaamicihi waa xadiid horta akhrajahu muslim wa ahlu sunan akhrajahu muslim wa ahlu sunan ibn khusaymin ibn xibaan oo soo saaraan tirmid wuxuu yidhi xadiiu abi qataada hada xadiiun xasan meeshii laga raba inuu saxiixiyo musan uu taxsiiniyo nasaa'i markuu jamciyo uruqdiisa weliba waatnaba fii dikri uruqihi wuxuu yidhi hada ajwadu xadiiin cindii fi hada lbaab baabkan sawmi carafa sawmi yaamu caashura aliniin wاlkhamiis howlahan xadiidka ugu saxiixsanee agta aanu haya buu idhi waa abi qataada aad haysa culummaduna sidaasay u badan yihiin laakiin alimaam bukhaari lam yukharij hada alxadii cilo uu ku sheegay asagu fii taariikhihi alwsati wاlkabiir muxuu yidhi wuxuu yidhi walaa yucrafu hmm, samaacu cabdulahi bni macbad azimaani can abi qataada walaa yucraf intaasuu isagu sheegaa ariiqan hadda muslim uu doortay uu soo celceliyo min ariiqi khaylaan can cabdillaahi bni macbad azimaani can abi qataada wa asaxu uruq waana sida tirmidiya ay mareen nasaai muslimna uu ku tagay xadiidku marka wuxuu bukhaari uga gaabsaday waa hal qodob xadiid sheegay caashuuraha fadligeeda oon asaga ahayn lama hayo cashuura fadligeeda in sanadkii ka horreeyay dembigii lagu dhaafahayo xadiidkan keliya loo hayaa in nabigu soomi jiray fil jaahiliya la soomi jiray fil islaam la soomi jiray nabigu ilaashan jiray howlahaaso dhan waa la hayaa laakiin yukafiru sanata alatii qablahu waxaa lagu sheegay keliya fii xadiii abi qataada walidaalika fii jaamic tirmikan numar wuxuu ihi ma ogin walaa naclamu fii shayin min alriwaayaati oo sheegay yowma cashuuraa in lagu dhaafaayo dunuubu sanatin maadiya ilaa maa warada fii xadiidi abi qataada iyadoo sidaa tahay xadiidkaani waa xadiid saxiixa sidaa raajixa ah wax caalima oo daciifiyey ma jiro alimaam axmed bn xambal yaa wuxuu yidhi maratan waa mawquuf mara wuxuu yidhi qad ruwiya min alaaati awjihin can nebi sal slm wuu xoojiyey marka dambe daaru qudni ciilka qaabka laiskugu khilaafay buu sheegay waana ka tegey calaa taxal cuqayli wuxuu yidhi xadiidkan duruq buu leeyahay waana axaadiiu haabitat اlasaniid si ariiqan u doortay baana u qiimo badan duruqda muslim waana xadii صaxiixa wax cilaana ma qabo o raawigiisu waa nin iqah ixtimaalu liqa wlmucaasarana meeshay taallaa muslim maxaa yeele abu qataada nin wuu cimriyey oo boqol buu ku dhowaaday inuu sanadkii boqolaad u dhinto ku dhowaaday wadaadkan laftukiisa isagu soo dhowaadayo waxaa weeye aad bay iskugu dhow yihiinoo niman kulmi kara oo is arki kara weeye laakiin ninnan waa reer madine waa reer basro intaasaa dhib ka jira raawigan cabdulaahi ibnu macbad azimaani lam yuusaf bitadliisin walaa irsaal ixtimaalu liqaa maca almucaasara iyo iqat raawi wa dabtuhu wa cadluhu iyo cadamu wasfihi bitadliisin wairsaal intaa waxaa dheer koo iyo toban xaafid baa ka wariya ka qaata xadiidka ninka la hahda cabdullahi bn macbad oon iskhilaafin saddexaad xadiidku waa fi fadaa'il acmaal afraad ixtaja bihi axmed wa isxaaq tirmidi waa soo goori ixtaja bihi axmedu wa isxaaq xadiidkan intaa waxaa dheer nin kaloo xaafida mutaabiceeye lam yanfarid bihi oo la yidhaahdo xarman ibn yaas ashaybaani can abi qataada can rasuuli illaah marka xadiidku inuu sugan yahay ayaa raajixa asaga xataa mutaabacaad kale jira abulkhaliil baa mutaabaceeya cabdullahi bn abi qataada mutaabace lakiin ta u xoog badan waa mutaabacatu xarmal ibn yaas الshaybaani li cabdillahi bni macbad الzimaani marka laakiin bukhaari wuxuu oga tega asagu wuxuu shardiyaa imkaanu liqaa iyo mucaasara kuma kaaftoomo wuxuu rabaa hubuut الliqaa'i walow maratan waaxidatan bayna الshaykhi wاraawi canhu buu shardinaya isagu hawshaasu tashadudkiisiibuu la maray lakin xadidku waa suganya muslim saas uu arkaa wallahu subxana wa tacala aclam